sh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye gacalka maqlaayo galab guda iyo dibadda guud ahaan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha kaftanka iyo sheekadu kaa marna barnaamij galabta wajir waxaa halkaan kaga soo jeedinaya ifraax kaaki anigoo bootaana u diyaar garooba dhegeysa barnaamijka galab wanaagsan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 adiga qudhaadu galab wanaagsan qankai saaxiibada barnaamijka sidoo kale egan mm-hmm. waxalana galab wanaagsan soo dhawowka galabta kusoo dhaweynayalabadan beri aan ku arkay saasaan kuusoo dhaweynmartimartiyabarnaamijkeeni qofka hadduu labadoo maalin kaa maqnaado waxaa isleedaa isbedelinu jiro mm-hmm. saasaan ku dhahay marka waa in halkaanu ay tahay mm-hmm. hoygaagii waayahay eh, barnaamijka alaab waxaan ku daafuranahaa dhankay kaalimaha sugaanta mm-hmm. maxaa na soo qabanaysaa maadaama de ani martaa iga dhigtaywaxaan mm-hmm. <laughs> mm-hmm. soo qabanayaa heys uu ku luuqeeyo cumar dhuule heystan waxaa la yihahdaa waa jacayl awoodiya waa jacayl awoodiya awoodi eragaas duqoobimaa laga wadaa <laughs> arkeyna heystaa soo wareegeysan إله aniga عفرسان وحدي حقسين عبيسي عفرسان وحدي حقسين عبيسي

شهيدي عن قد ما بايدي افسدوا شهيدي عن قد كجومي حقيقي adduunka jooge rulle ereyada waxaa ka mid ah. aan adduunka joogii ha egeynin aakhiro haye eh, nuxooba eh. malakamuudka minu gacanta eh, yani <laughs> sababa ay noqon sababay noqon mhm. jacayl loo laakiin ma la arka weli loo dhintaaye qadar kale ama aheedee qadarna waa dhici <laughs> haye laakiin inta badan mhm. sababta waay mugdaa mhm burhaana jiro wuxuu yidhi gabar mhm. weli jecel isku disha lama arag anaga jaceylku isku dilnaa <laughs> <laughs> ana waxaa gabdhaha intaa la badan marka maya mhm. gabdhaha inta badan marka la fiiriyo mhm. raga waxaa laga yaabaa inay ka ilowsha dhow yihiin ah oo sidaas aad ku fududayseen hawsha anagu laga yaabay inay nagu qaadatay sanado <laughs> inta qof ee umaankooda waxyeeleeyey ee hmm. markii taariikhdooda baarto laguleygabar jeelaa laguleeyahay tira male idinka ogaan hal xitaa linka helaway ka badan tahay intaa la ogeynaa badan waa la ogeyn miya lama sheeg sheego okay hmm. waayahay cumar duule ayaa ku luuqeynaya heeskaasi mhm. barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna daafur u ahayd aad iyo aad de waa dhankayga waa dhankaaga eh. waa tahay waxaan noo soo qabanayaa botanow hees ay ku wada luqeeyaan yaasiin axmed digfeer iyo sidoo kale siraad cabdulle ogaas heeskani waxaa la yidhaahdaa cusri <laughs> casri lagama waaye anu laba cidoodii cajabiyo duunyada casri lagama waaye anu laba cidoodii ciltiree ku filaniyo noqo curaadu kaca oo kala dirir xidhiidhiga garabe ma noqonciltiree ku filanni noqo curaadu kaca oo kala dirira xidhiidhiga garabe ma noqonin igacayn wareegtaay waxaygaala sii culus igacayn wareegtaay waxaygaala sii culus ciblow inteediyo caloolxumadahaysiyo isciil kambigeede dhigacayn wareegtaay waxaa igaala sii cuulus dhigacayn wareegtaay waxaa igaala sii cuulus ceeblow inteediyo rowlxumadahaysiiyo isciil kambigeede

hawada leh cabsi cirbada leh mudaya hawada leh cabsi cirbada leh mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad ma leedu caashaqa mabiisa dawadaley cabsiy arbadaley mudaya dawadaley cabsiy arbadaley mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maleedo caashaqa mabiisa rabbinuu cataaba ceebtiisa weye waa inuu sidii aadow rag inuu cataaba ceebtiisa weye waa inuu sidii aadow aloola kaade kuguma soo doomin calafkaana kuma go'in tadxeefla wahidiideeu aloolataade xirka kuguma soo doomin calafkaana kuma go'in tadxeefla wahidiide andhuftiyo ilaahi cidda ka abure candhuftiyo ilaahi cidda ka abure ka dhigay cadnooliyo cawada aada taasho iriq haysku beherine iriq haysku beeri candhuftiyo ilaahi cida kaabure candhuftiyo ilaahi cida kaabure kaadhigay cadnooliyo cawada aada kaasho dhiriiq haysku beerine ciriq haysku beer cisbitaahalka ruxyaal caashq lama gudboone isbitaalka rux yaal ilaan cashq lama gudboone waxaan ka codsanayaa ha cadibin nafta adeeg waxaan ka codsanayaa ha cadibin nafta adeeg isceel cidaalka calwasaadka daayo isceliceli itaalka waxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adeeg waxaan kaa ha cadibin nafta adeeg isceelceeli itaalka calwasaadka daayo is nabi ilaahay cumrigaaga dheeree arabna kuma bado canabi ilaahay cumrigaaga dheeree ararabna kuma bado kaa xoree cadaabku ha ku seexan ciilbeere curadkeedu wiliyo ducaana lii noqo ka xoree cadaabku ha ku seexan ciilbeer cudurkeedu wiliyo ducaana lii cadowgaaga ku daaran cadkuwiioo hadiisiiyo cadowgaaga ku daaran cadkuwiioo hadiisiiyo carabkiisu kuma karo caashiqu ciyaar uu ka weye ciyaar uu ka weye cadowgaaga ku daaran cakuyi oo hadiisiiyo carabkiisu kuma karo cashaqosawaagayo ciyaar uu ka weye ciyaaruu ka weye yahay talootalaygu cadaateenawaynan yahay talootalootalaygu cadaatee dawadaley cabsi xarbadaley mudaya dawadaley cabsi xarbadaley mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maleedu caashaqa mabiisa dawadaleyd cabsi arbadaleyd mudaya dawadaleyd cabsi arbadaleyd mudaya caashaqamabiisa caafimaad maleedo caashaqamabiisa sharlay isudhigaa iyo dawalay iscabsiiyo cirbad loogu talagalay casharlay isudhigaa iyo dawalay iscabsiiyo cirbad loogu talagalay intaan cudada kaa duuray calirkaaga dhayi jiray sawirkaaga la xarbiyey cashaqa hadduu jiro intaan cududa kaa duuray calarkaaga dhayi jiray cudurkaaga la xarbiyey caafimaad laalehe cilmi looma aaseen hadday cidi dawayse hayscaalool xumaynin caqilow adkayso caafimaad laalehe cilmilow ma aase caafimaad alaalehe cilmilow ma aase hadday cidi dawayse hays caalool xumayne caaqi loo wadkayhiso caqi loo wadkayso cisbitaahalka ruxyaal caashq gudboone isbitaalka ruxyaal ileen ileen cashq ah, gudboone waxaan kaa codsanayaa nafta adeer waxaan kaa codsanayaa nafta adeer isceelceel celitaalka celwasaadka daayo iscelcelitaalkawaxaanka codsanayaa ha cadibin nafta adeeg waxaanka codsanayaa ha cadibin nafta adeeg isceelcel helitaalka calwasadka daayo iscelcelitaalka waa tahay xuseen axmed digfir barnaamijkeena ay qayb ka ahaayeen ereyada waxaa kamid hadii waa sheegayno hadda dilkii aan sheegaynay eh, caafimaad mhm. allah lehe mhm cilmi looma aseen haddii ciddaweyse mhm. hays calool xumeyn xaqloo adkaysodaaweyse mhm. hadiiba jiri karto boodharian loo aseen caashiqa inta badan rabitaan waay Ah. rabitaankana lama daaweynlama daaweyn kar markahaddii isku dayi lahayn malaa waa lasoo saari lahaa eh, weli waxaan u suuragal ma noqon karto baniaadamkii in la noqonaysa haddii laisku dayo in la farageliyo mala shaqeyn karto waa tahay barnaamijkeena gala wanaagsan ayaad weli dhegeysanaysaan waxuuna idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ifraahay mhm. jacaylka waxaa ku masayr haddii jacaylka Ah, laysku dayi lahaa xitaa daawo in loo raadiyo mm-hmm. maseerku talo daawo ma yeelan doona maseerka haddii isigana loo raadiyo la heli karaa <laughs> laakiin asa <laughs> adag la yirahdo labadooda la daaweeyo yaa adkaan doono qofka oo laga masiirale meesha laga saara daawadiis intasale waasi kaasinbal waa miya laakiin marka qaar waxaa jirta qofka mm. siiba dumarka in humaag waxa la dhaho ay ka maseeraan aan jirin <laughs> humaagooda ka cararaanba qof hooskiisakoley waxbay aragtay meel cidlo ah qofka qaylinaysawaajirto eh, tuun baa gale tuunka fiiri mm. waxyaaba waxaa jira mugta shakiya oo adigada ifraax aadan hubin mhm. oo laga yaabo ina isleeda waxaas amay dhacaan dhacaan yani mhm. lacalla inta mhm. badanna meelaha qaar maseerka wuxuu ka dhaca wax isleeyahay ama hadii ka waran guriga iska jooga intaad weysaa istiraad xilligan ama naag la fadhiya <laughs> waana dhacdaa mararka qaar waa laga yaabaa way laakiin mar kastaba waxaa fiican dhanka wanaagan inaa fiirisid inaa xaggaska fiirisid oo mhm. wixii soo socda waxba kaama gelin yaa kula tashanaya hatee raaxay wax kaatan weynaa ku oo jacayl la yidhaahdo haddiiba aad ismaamuli karta isagaa mhm. laakiin maseerka lagu sheegaya laftirkiisa aba jacayl ahba qof aadan jecleen looma maseyro waayahay mhm. dhanka kalimaa sugaantan kusoo nasanaysnaa markaa ifraaxay waxaan noo soo qabanayaa heesay ku wada luuqayaan farxiyo fiska iyo cabdifataax yare heestan waxaa layihahdaa shimbirba shimbirkiisa hala duulo dhintado darxuma ma galo guriga magaydi

shibirba shibirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo shibirba shibirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo jibadaysa waxaad jacaylku wadado darxuma ma galo duliga ma gay doonayisla doortay qulubal carafi lahaabadena isla doonay isla doortay qulubal carafi lahaayo qulubal carafi lahaayo

shimbirba shimbirkiisa hala duuno qof albanka la dooqa halo daayo shimbirba shimbirkiisa hala duuno qof albanka la dooqa halo daayo labadeena laysu doonay laysla doonay laysla jacaylku waa dad dembiba ma galo dowladuna ma xirto dembi ma galo waa dad dembi ma galo dowladuna ma xiraan dad aad dembi gelin ma jiraa <laughs> <laughs> eh, yacni siduu dadku ula noolyahay mhm. marka loo fiiriyo sababtoo ah mm. isagu uun dadku keliya ku dhaca jacaylku dugaag jacaylyaga <laughs> eh, laftirkooda waysan hadlayn laakiin eh, lagama sheekeyn karo eh. ayaga qudhow xitaa waa isku maseeraanoo xitaa ah. waxaa jira xayawaano u gooni ah u mm. badanaa jiraan marka hadda jacaylku waa dad marka mm-hmm kalmadaas ah eh, waa inaa xataa ayaga kusoo darnaamyawayahay <laughs> eh, dowladu ma xidho mhm. taas laakiin sax waa muhu dowlad karto de wax noolo la arki kara ma aha oo sababta loo daaweyn waayo mhm. laakiin nacaybkuma la arkaa nacaybkana sidoo kale ma laha <laughs> laakiin isku mid ma aha mhm. nacaybka roon waxaa laga yaabaa mhm. hadaad wax necbaysato mhm. waxaas aad nacday ah, yani marka la ilowsho sheega la necab yahay sheega la jecel yahay nacaybka eh, aad u roon isla maantaba barnaamijkeena dhammaan horta degestatin waa mahad celineynaa waxaan kusii siqeynaa gabagabadii barnaamijkeena mhm. amba amba joognaaba mhm. maxaa leedahay dhegeystayaashin saaxiibada galab wanaagsan waxaa leenahay waad ku mahadsantihiin la jaanqaadka barnaamijkayaga aad iyo aad waan kaga mahad iyo farsamayaqaanka barnaamijka inaan farsameynaymastyrkaaguna waa mahadsan tahay aad iyo aad adigaa mudan gabagabada heeska mhm. maxaa soo qabanaysaa saaxiibadaa noga tegeen mhm. waa dhankaaga ifraaxey aniga iisoo leexisay adigan kuu soo daayay maxaa soo qabanaysaa waa tahay dhegeystayaasha waxaan uga tegeynaa hees ay ku wada luuqeeyaan magool iyo maxamed axmed kuluc heeskan waxaa la yidhaahdaa dhoof waa hagaag saaxiibayaal guud ahaan barnaamij wanaagsan heestaas ayaa u dambeysay intaa ku kulmi doona midkan midkiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo jacaylkani dhaalan roogay jacaylkani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaal jacaylkani dhaadsaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii hadaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysanee dhoob nooli kulantee hadhantaalin cashaqa so iim soo noqo lante hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo amba dhiigu kama fulo dambal wada hadeerku oo sidan dhaxal u yeesho amba dhiigu kama fulo dambal wada hadeerku oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdaday ma guure ولدا ننسك dhawaanu soo noqon

wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhaweeye ku dhawro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhaweeye gaadidkana midaan dhicin dhee niyayni siiraa dhaqsa meel walbow taga dheeliyayna sii raac dhaqsa meel walbow taga dhoofdhoofdhoofdhoofdhoof dhoob noole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo dhoob dhoob dhoob dhoob goob noole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo daansa in duxiyo wadnaha galay jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhibaya dabeed u dhafinaya shaqa ah soo noqon soo noqon